bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab alwalad mabklaة majbanaة baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alwaladu ilmuhu ama caruurtu mabkhalatun waa bukli sababteed waay waxay xasiliyaan bakayltinimo majbanatun weeyaan waa fulaynimo oo iyaga yacnii sababkooda bukli ku xasilaa iyaga sababkoodaa fulaynimo ku timaadaa ay sababun wa muxasilun lilbukli waa sabab iyo shay keeno bukli keeno wa wiilku marka labadii hooya waalidkiis wuxuu ku xambaaraa bukli isaga dartiis iyagoo marka u samaynayaan majbano iyo fulaynimo ayuu ku bixiyaa iyaga caruurta dartood bayna u sameynayaan baabka marka tarjamadiisu saas mabkhalatun majbanatun waa bukli sabab bukli sabab fulaynimo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalix qaala xadaanii اleyth cabdullaahi bnu saalix katibu leyth qaala xadaanii اleythu wa huwa leyth bnu sacd alfahmi qaala kataba ilaya hishaamun ayaa ii soo qoray can abiihi hishaam bnu curwa waa waaye can abiihi curwat bni zubayr can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri qaala abuu bakrin radia allahu canhu yowman abuubakar maalin waxa uu yidhi wallaahi maa cala alardi rajulun axabu ilaya min cumar wallaahi baan ku dhaartee maa calaa wajhi maa cala alardi dhulka korkiisa ma aha rajulun nin ninka oo axabu ilaya agtayda loo jacayl badan yahay min cumar cumar laga jecel yahay ma jiro dhulka korkiisa axad cumar laga jecel yahay ka jecelahay ma jiro de nebiga ma joogo markaas ayb oo waa markii nebigu dhintay uu ka hadlaa dabcan cid ama nebiga wixii ka soo haray cid cumar yacnii agteyda looga jacayl badan yahay ma jiro falamaa kharaja marku baxay rajaca waa soo laabtay faqaala waxa uu yidhi kayfa xalaftu ay bunayatu kayfa sidee baan xalaftu u dhaartay ku dhaartay maxaan ku dhaartay yacni yaa bunayatu gabadhayday caaisha ku dhahayaa faqultu lahu waan ku idhi marka arrintii baan u sheegay oo waxaan idhi waxaa tidhi dhulka korkiisa axad aan cumar lagaga jacayl badan yahay ma jiraa tiri warkii aan u sheegay fa qaala waxa uu yidhi acazu calaya huwa cumar acazu calaya korkeyga aad buu sharaf ugu leeyahay waa ku sharaf badan yahay walwaladu cunuga la dhalay ayaa alwatu ku dheganaansho badan yacnii ilmaha jacaylkooda qofka ku dheganaansho badan sidaasuu yihi marka nacam waalwaladu alwatu alwatu bimacnaa alsaqu bilqalbi qalbiga isaga ku dheganaansho badan xadiidkan ibnu casaakir taariikhi dimashqa ayuu kusoo saaray tarjamada cumar cumar bn اlkhaaab radia allahu canhu can ariiqi ciisa bni xamaad can illeyt meesha uu bukhaari cabdullahi bnu saalix can illeyt uu ku keenay isaga waxuu ka dariiqiisu yahay ciisa bnu xamaad can illeyt wuxuuna kusii daray walwaladu alwatu yacni alzaqu ayuu isaga isaga riwaayadaas kale marka waxaa ku jira tafsiir alwatuda tafsiirkeeda ayb marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa xadiidka isnaadkiisu waa xasan macnihii uu tarjamtayna waa laga qaadanayaayo hadda cumar fadiiladiisa iyo khayrkiisa iyo sidau sharaf badan ugu leeyahay agtiisa haddana wuxuu leeyahay ninku cunuga ou dhalay iyo aada uga dheganaansho badan oo qalbigiis uu israacin og yahay qofkan kale khayrka badan si kastood khayr badan ugu taqaana haddana cunuga aa dhashay la mid maahan marka dadka kale sida uu qalbiga ugu dhegan yahay ayb qaala xadaanaa muusa wa huwa muusa bnu ismaaciil atabudakiyu abu salamata alminqariyu qaala xadaanaa mahdiyu bnu maymuun wa huwa albasriyu hiqat qaala xadaana bnu abi yacquub sidaasuu yidhi xadaana bnu abi yacquub ibnu abi yacquubkana waa moxamed bnu cabdillaahi bni abi yacquub moxamed ibni cabdillaahi bni abi yacquub hiqat akhraja xadiidahu asxaabu اlkutubi sita can ibni abi nucmin cabduraxmaan ibnu abi nucmin albajaliyu magaciisa cabduraxmaan aa leeyahay cabduraxmaan ibnu abi nucmin albajaliyu saduuqun akhraja xadiidahu أصحاaب اlkutubi الستة qaala kuntu shaahidan ibna cumara kuntu waxaan ahaa shaahidan mid xaadir oo goobjoog ah ibna cumara ibna cumar yaan xaadiray agtiisa id sa'alahu rajulun id waqti sa'alahu rajulun qof uu su nin can dami lbacuudati dhilmaanyada dhiiggeeda wax ka su'aalay oo kaneecada dhiiggeeda ka waran haddii la dilo ama boodada haddii kaneecada haddii la dilo ka waran saasuu yii faqaala waxau yidhi ibnu cumar miman anta xaggeed ka timid adiga faqaala waxau yidhi min ahli lciraaq ciraaq dadkeedan ka mid ahay xaggaasaan ka imid faqaala waxa uu yidhi unduruu fiiriya ilaa haadaa ninkan kan bal fiiriya buu yidhi yas'alunii wuxuu is aalayaa can dami lbacuudati kaneecada dhiiggeeda waqad qatalu bna annabiyi sala allahu calayhi wasalam wiilkii rasuulkayna dileen kaneeca dhiiggeeda uu weydiinayaa rasuulka wiilkiisiina waa dileen samictu nabiya sal l l slam yaquul nabigaan maqlay oo dhahayo humaa xasan iyo xuseen rayxaanaya udugayga waayo aan ku udugsado sida reexaanta udug ay u leedaho loogu udugsado loogu carafsado kuwa aan ku udugsado weeyaan buu yidhi min addunyaa adduunyada jacaylkooda marka meeshuu nebiga ka taabtay baad fahmay marka adduunyada yacni labadaanaan ku udugsadaa buu leeya ku carafsadaa maxalushaahidka marka waa intaas damba waay dayib xadiidkan imaamu albukhaari saxiixiisa uba ku soo saaray min ariiqi shucbata can ibni abi yacquub marka saxiixa can ariiqi shucba can ibni abi yacquub halkaanna can ariiqi mahdiy bni maymuun can ibni abi yacquub laba sanaday kale yihiin ayb meeshaas danbuu ka rabaa xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofka su-aalaha yacni isagoo xaaraan cad ku sugan inuu yidhaahdo waa xalaal meeranaya aniga shay shubha ku jirto ama wax yar ama waxba aanba dembiba ahaynaan dadka su-aalaya hadduu yidhahdo mutacanid xadiidkan markuu sharxaayo eh, ibnu rajab dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka iyo markuu sharxayo eh, waraca iyo ka hadlaayo wuxuu leeyahay waracaas iyo xalaal meeradnimadaas zaa'idkaa ah iyo inuu iska ilaaliyo qofka iyo qofku inuu iska ilaaliyo waxyaabahaas eh, adag waxyaabaha yacni yaryarka ah ee eh, ay dhici karto inay aad daqaa'iq u tahay daqii eh, waxyaabaha daqiiqa ah waxaa iska ilaalin karo ka xalaal meeran karo buu leeyahay qof wixii weynaa iska ilaaliyey laakiin wixii waa weynaayo dembiga ah ayuu ku jiraa wax yarna waa su-aalayaa kaas waa mutacanid waa nimankan hadda siday yeelayaan xuseen bin cali oo de nebigu sidaan yidhi rasuulka uu jeclaa sal ll ly slam ayay dhiiggiisa banaysteen dhiig kaneeco iyo dhilmaayana waa ka hadlayaan khawaarijta shanigoodana saas u ahaa daa'imanna dadka ahluquluwiga saasay u badan yihiin ibnu kathiir albidaaya wanihaaya wuxuu ku keenay wuxuu yidhi koox khawaarijta ka mida ayaa iyagoo waddo socda waxay arkeen mir mir timir oo dhulka taallo geed hoostiis ka soo dhacday timirtii buu afka geliyey markaasaa mid ku dhawaaqay uu yidhi tuur ma cunaysaa iyadoo qofkii iska lahay uusan kuu idmin waa iska tuuray waa socdeen haddana doofaar ayay arkeen mid ka mid a ah marka ul ku qunjiyey markaasuu yidhi mid kalea marka u dhawaaqayo waxa uu yidhi war doofaarkan nin dimiya inuu leeyahay laga yaabaa gaal dimi ah oo muslimka ku hoos nool inuu leeyahay laga yaabaa maxaa u dhibaysaa iska dhaafo intaas marka waracay ka rabaan iyo xalaal miiradnimo waa soo dhaqaaqeen haddana waxay arkeen cabdullaahi ibnu khabaab ibn اlarat saxaabi yarbow ahaa khabaab ibn اlarat ayaa dhalay cabdullaahi ibnu cabdullaahi ibnu khabaab ayay arkeen iyo xaaskiisa uur leh waa qabteen isagiina waa dileen cabdullahi ibnu khabaab naagtiina waa dileen ee cunugii caloosha ku jirayna intay soo waa dooxeen markaasay yidhaahdeen innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaaran ninkan weyn waa la gartay ilmaha maxaa ka rabtaan markii la yidhi waxay dhaheen walaa yaliduu ilaa faajiran kafaaran gaal unbay dhalayaanay dheheen gaalada unbaa badanaysay dheheen marka intuu caloosha ku jiraan sii dilaynaan marka nimankaas haddee ninka ka dhowrsaday timir dhul taal oo geed iskaga soo dhacday iyo ninka ka dhowrsaday doofaarkaas dimya iskale iyo dhahayo haddana waxaa dhexgalaya ka waran cadaa iyo jaraa'imtaas ku jira dadka dadkana waa laga helaa badanaa ninku su-aalaya wax basiid ah wax weynna ay ka qaldan yihiin meel u yaalaan marka kaas oo kale marka de sidaan kaasoo kale ay ku dhacaysaa waracuna saas maaha inaan ta xaaraan cad ninkii xaaraanta ninkii ka soo adkaadaa waxa shubuhaadka iyo ninkaasay laa'iq u tahay inuu ka fogaado laakiin xaaraantii caddaydba haddaad ku dhiiranayso maxaa ka weydiinay waxyaabahan oo kale ayb sidaasuu ku yidhi marka humaa rayxaanaya min addunyaadaas maxalu shaahidka marka waa meeshaas ayb marka miman anta min ahli اlciraaq waxay tuseen marka ahlu ciraaq iyaga mar walba fitnadaa ku badnayd dhulkaas iyo dilka iyo dhibka ayb marka markii ay ahlu ciraaq noqdeen ayaa sidaana marka u baxday xadiidkanna marka waa saxiixu bukhaari saxiixu ku soo saaray baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xamlu sabiyi cala alcaatiqi cunuga yarkaa xambaaridiisa cala alcaatiqi garabka la saaro lagu xambaaro qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaamu bnu cabdilmalik aطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu wahuwa shucbatu bnu اlxajaaj abu bistaam can cadiy bni haabitin qaala samictu lbara'a yaquulu ra'aytu nabiya sal ly slam nabigaan arkay walxasanu radia allahu canhu xasanna calaa caatiqihi garabkiisa korkiisa uu yahay wاlxaal alxasanu xasanna radia allahu canhu calaa caatiqihi calaa caatiqi nabiyi nebiga garabkiisa u saaran yahay wahuwa yaquulu nebiguna uu dhahaya allahuma inii uxibuhu ilaahu waan jecelahay faaxibahu ejeclaw adiga ayb marka ilmihii in la qaadi karo dhaba garabka lakor la saari karo dhabarka xadiidkan bukhaari saxiixiisuu kusoo saaray can ariiqi xajaaj bni minhaal can shucba haddana can ariiqi abilwaliid ayuu soo bixiyey isnaadkan marka weliba eh, ayb riwaayada eh, ismaaciili mustakhrajkiisa wuxuu ku daray isaga uu yidhi alxasan aw ilxusein yani walxasanu aw alxusein wاlxasanu ow wاlxusein xasan iyo xusein marka waxau geliyey ow min طariiqi camr bni marzuuq can shucba yaa markaa taas ku jirta markaasu ismaaciili waxa uu yidhi akar akharu asxaabi shucbata rawowhu faqaaluu alxasan inta badan laakiin xerti shucba <coughs> ama ardaydii shucba waxay yidhaahdeen alxasan marka riwaayadan ow qaala walxusein ku darayso iyada maba waa laga badan yahay ayb de labadoodana waa yidhi nebiga allahuma inii uxibuhumaa waa yidhi usaamo iyadoo uu la jirana waa yidhi allahuma inii uxibuhum fa axiba man yuxibuhum xasan iyo xuseen iyo usaamatu bnu zayd naam ayb ou jeclaa nabiga sala alla ly slam Eh, xambaaridda hadda baabkan waxaa kaloo soo gelaya xadiidkii eh, gabadhii umaama ee eh, zaynabo dhashay gabadhiisa nebiga ay dhashay waa tii salaadda asagoo ku jiro hadba qaadaya garabka saaraya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alwaladu cunu ilmuhu qurat lcayni isha qabowsigeeda ilmuhu ilqabowsi qaala xadahanaa bishru bnu muxamed wahuwa sakhtiyaaniyu lmarwaziyu saduuqun rumiya bilirjaa dhulkaa khuraasaan bidcadaas irjaaga ku badnaa jirta akhraja xadiidahu albukhaariyu qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak almarwasiyu alimaam qaala akhbaranaa safwaanu bnu camrin wahuwa safwaanu bnu camrin alsaksakiyu ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة qala xadaanii cabdالraxman bni jubayr bni nufayr wahuwa alxadramiyu اlximsiyu hiqat akhraja xadiidahu muslim albukhaariyu fi ladab اlmufrad wاlarbaca can abiihi waa jubayr bnu nufayr wa huwa mukhadramun mukhadram yaa la yidhaha nin jaahiliyadiina soo gaari laakiin nebiga aan arkin sal l slam akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim wاlarbaca qaala jalasnaa ila lmiqdaad bni lswad jalasnaa waxaan fariisanay ila lmiqdaad bni lswad cinda almiqdaad bni lswad agtiisa yowman maalin famara bihi rajulu nin ayaa soo maray faqaala waxa uu yidhi tuubaa laan jannaad baa u sugnaatay lihaatayni alcaynayni labadan indhood allatayni labada indhood oo ra rasuul rasuula allahi sal ly slam rasuulka arkay alla wuxuu yidhi labadan indhood oo rasuulka arkeen laan jannaada sugnaato yacni khayr iyo wanaag wallaahi baan ku dhaartay lawadidnaa waxaan jeclaysannay annaa anagu ra'aynaa inaan aragno aan arki lahayn maa ra'ayta waxaad aragtay yacni wixii adiga aada aragtay nebiga sal ll ly slam annaga inaan aragnaan jeclaa lahayn wa shahidnaa maa shahidta waxaan kaloo jeclaa eh, walawadid eh, wallaahi wadidnaa waxaan jeclaysannay shahidnaa inaan xaadirno maa shahidta annaa shahidnaa inaan inagu xaadirno maa shahidta waxaad xaadirtay adiga fastuqdiba waa la carogeliyey marka saxaabigii fajacaltu waxaan gudagalay buu yidhi acjabu inaan la yaabayo yani ninkan war fiicanuu sheegaye saxaabinimuu tamaniyey nebiga aragtidiisuu tamaniyey goobihii nebiga joogi jiray inuu joogu tamaniyey muxuu halleeyey marka wuxuu leeyahay marka fajacaltu acjabu waxaan gudagalay marka inaan la yaabayo inaan yaabayo oon yaabayo maa qaala waxa uu yidhi maa qaala ma dhihin qofkii ninkii ilaa khayran waxaan khayr ahayn ma sheegin uma aqbala calayhi waa soo jeestay waa kusoo jeestay fa qaala waxa uu yidhi maa yaxmilu rajula qofka maxaa ku xambaarayo calaa an yatamannaa inuu tamaniyo maxdaran goob hayabahu llaahu canhu alla u ka maqnaysiiyey maxaa qofka ku xambaaraya inuu tamaniyo meel ama goob ilaahay ka maqnaysiiyey laa yadrii ounan ogeyn low shahidahu hadduu xaadiri lahaa kayfa yakuunu fiihi sida uu ahaan lahaa meel adiga ilaahay kaa maqnaysiiye tamaninteed maxaa kaa galayna oodan ogeyn waxa aada noqon lahayd de leanna nebiga dad baa la joogay dadkaasi dadna waa fiicnaayeen waa raaceen kuwana waa ku gaaloobeen adiga middaan noqon lahayd maa ogtahay tahay marka de rasuulka inaad kala soo horjeedo un dhibna aaday khatar u tahay wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi laqad xadara rasuula allahi sal ll ly slama nebiga waxaa xaadiray goobihiisa aqwaamun dad kabbahum ullahu alla uu ku kufiyey calaa manaakhirihim sankooda yacni fii jahannama jahannama dhexdeeda uu ku kufiyey sansan yacnii sanku wejigaa ku yaal dabcan dad waxaa jira weji weji oo alla naarta ugu kufiyey ayb lam yu lam yujiibuuhu ma aynan ajiibin nebiga walam yusadiquuhu mana rumaynin awalaa taxmaduuna allaha caza wajala miyaydnan ilaahay ku mahadinaynin id akhrajakum waqti oo alla soo bixiyey laa tacrifuuna ilaa rabbakum wax kale aydnan aqoonin ilaa rabbigiin maana cid kale ma taqaanaan yacni idinkeeda muslim baa ku dhex dhalateen wa laakiin markii hore diintu ay bilowga ahayd haddii wax kale kuusoo horumari lahayn inaad ka tegi lahayd in kale yaa id akhrajakum markuu alla idinsoo bixiyey laa tacrifuuna aydna xaal aydnan garanaynin ilaa rabbakum maahane fatusadiquuna bima jaءa bikum nabiyukum sala اllahu عalayhi wasalam waxaad rumaynaysaan waxa uu nebigiina uu la yimid sal l slam qad kufiitum waa la idin kaafiyey waa laidinka kaafiyey albalaa'a dhibaatada bikayrikum baa laidinkaga kaafiyey kayrkiin dhibkii iyo imtixaankii kayrkiina idinka qaaday marka haddii baladii iyo dhibaatadii cid kale idinka qaaday maxaa idinka imtixaan ugu yeeranaysa de qofkuna inuu imtixaan u yeerto maaha inaad imtixaanka marka la gaaro ka bixi doonto iyo in kale lama oga ayib ibnu taymiya kitaabkiisa istiqaamada ninuu sheegay aad u sabar badnaay markaasuu yidhi inta isla yaabay ayuu wuxuu yidhi aniga ilaahu ee imtixaan ikhtibaar ee imtixaanan rabaa si aan imtixaankaas ugu ajar helo waa la imtixaanay waxaa lagu imtixaanay kaadida in lagu xabisay dhab kaadidii waa ku istaagtay aw adkaysigii marka male adkaysi waa waaye markii dambe ilmaha yaryar ee dugsiyada dhigto qur-aanku intuu u tago wuxuu dhihi jiray udcuu licamikum udaal adeerkiinii dhumay ee dhunsanaay u duceeya ninkan adeerkiinii dhunsan u duceeya ayuu dhihi jireen qofka marka imtixaanka culammadu waxay yidhaahdaan in loo yeerta maaha markuu yimaado in la sabro waayo laakiin hadduu kuu yimaado iska sabar laakiin hadduu kaa maqan yahayna u yeerata maaha walidalika nabiga sal ll ly slam uu yidhi laa tatamanow liqaa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaninina dagaalkii aaway ma dagaalkii dhaco ha dhihinina haddaad la kulantaan faidaa laqiitumuuhum fahbutuuhum leanna markaas haddii aada u yeerato de waxaad noqon doonta ma ogid wallaahi laqad bucita annabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiga waa la soo bixiyey calaa ashaddi xaalin xaal midka ugu adag korkiisa bucitha kaas oo lagu soo bixiyey calayha korkeeda nabiyu nebi qadu hadda ka hor fii fatratin ayaa lagu soo bixiyey waqti ay dacwadu kala go-day ambiyadii ay waqti calaa fatratin min arusul fii fatratin ayaa lagu soo bixiyey kala go waqti waxyigu kala go-ay wa jaahiliyatin dadkuna ay jaahiliye ku sugan yihiin ayb maa yarawna ma arkayaano ma ra-iyeyneynin ana diinan diin afdalu min min cibaadati alawthaan diin ka fadli badan in sanam la caabudo inay jirto maynan ogeyn maa yarawna ma arkaynin ana diinan diin afdalu inuu ka fadli badan yahay min cibaadati alawthaani asnaam la caabudaya fa jaa bifurqaanin nebigu wuxuu la yimid wax xaq iyo baatil kala saaro kala saaritaan uu la yimid faraqa bihi bayna alxaqi waalbaatili faraqa wou ku kala geeyey bihi waxa uun la yimid nabiga sal ll ly slam bayna alxaqi iyo walbaatili buu ku kala bixiyey xaqi iyo baatilkii wa faraqa bihi bayna alwaalidi wa waladihi wuxuu ku kala geeyey waxa uu la yimid waalid iyo ilmihiisii xataa in kaana rajulu xataa in hushaniya kaana rajulu qofku wuxuu ahaa la yaraa inuu arkayo waalidahu waalidkiisa ow amase waladahu ilmihiisa inuu arkaayo ow akhaahu ama walaalkiis kaafiran isagoo gaal ah waqad fataxa allaahu allana uu u furay isaga qufla qalbihi qalbigiisa qufulkii saarnaa uu furay biliimaani uu ku furay iimaan isagii qalbigiisa iimaanka qufulkii saarnaa iimaana loogaga furay waalidkiis ama ilmihiisiyo gaala abuun arkaan qalbigoodu xoran yahay weli wa yaclamu wuxuu og yahay anahu isaga in halaka hadduu halaagsamo dakala annaar inuu naarta galaayo <coughs> falaa taqaru caynuhu ishiisa ma qabowsanayso wahuwa yaclamu isagoo og ana xabiibahu fi nnaar qofkii uu jeclaa inuu naar ku jiro oo uu naar ku socdo isagoo sidaa og indhihiisu ma qabowsanayo marka shaahidka meeshan wahuwa yaclamu ana xabiibahu fi nnaar lana yacnii ilmuhu marka waxay leeyihiin eh, ilmacaansi ilqabowsi iyay leeyihiin waalidkuna dabcan sidoo kale haddii marka waalidka ilmihiisu gaalo noqdaan ilqabowsigii baa ka yacni eh, eh, ka hallaabayo jacaylkiina weli waa ku jiraa marka ilmihiisiioo naar u socdo ma fi ma arki karan wa anahaa lilatii qaala allahu caza wajala waana tii ou alla ka yidhi wاladiina yaquuluuna rabbana hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyunin waxay dhahayaan cibaaduraxmaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow hab lanaa noo hibe min aswaajinaa xaasaskeenna xaggooda waduriyatina ilmaheena xaggooda qurata acyunin nooga hibe bilqabowsi xaafid ibnu kathiir xadiidkan waa soo arooriyey tafsiirka suurat lfurqaan wuxuuna ka keenay uu ka soo arooriyey can ariiqi limaam axmed ile xadiidka imaam axmedaa warinaya imaam axmedna xadiidka wuxuu ku wariyey min ariiqi yacmur bnu bishrin can cabdillaahi bni lmubaarak marka halkaan annaga maxaa noo dhigan bishru bnu muxamed can cabdillahi bni lmubaarak imaam axmedna sidaas ariiqaas ku keenay sanadka intiisa kale waa isku mid ibnu kathiir waxa uu yidhi markuu xadiidkii sheegay oo qoray kabacdi wahada isnaadu صaxiixun walam yukharijuuhu xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix mana aynan soo saarin yaan soo saarin kutub sita kutubu sita ma soo saarin xadiidkan marka xadiidku wuxuu ka mid noqonaa axaadiidta zawaa-id اlbukhaari cala alkutub الsita zawaa'idkiisa oo adabulmufradka kutubu sita uu kala zaa'id ka yahay ayuu ku jiraa waana saxiix weli ayb macaani badan baa marka ku jirto nebigu sal alla ly slam diinku inuu kala saaraayo labada isdhashay labada isla dhalatay kuwa isqabo waa kala saara mar hadday qolana ay galaan casaakiru liimaan kuwana ay galaan casaair lkufri waa ku casaakiru lkufri waa ku kala baxaya si kastoy wax isugu yihiin isu jecel yihiin jacaylkaa dabiiciga ah hadduu raba ha joogo laakiin waa ku kala tegaya nabiy llaahi nuux iyo wiilkiisa waa waa qur-aanka suurat huud waa ka alla ku sheegay yaa bunayarka macnaa walaa takun maca alkaafiriin qaala sa ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illahi ilaa man raxim naxariisaa qaaday marka nabiy llaahi nuux wiilkiisii marka u qaaday waa kii yidhi xataa ina bnii min ahlii waina wacdaka alxaqu wa anta axkamu lxaakimiin nabiyullaahi ibraahim isagana aabihiis waa ka qiyaamaha markii la taga dhahaayo waayu khizyin acdamu min abi labcad khizyiga iyo dulliga ka weyn waa maxay aabbahay oo fog oo naar ku fogaaday dulli ka daran maa jiran markaasaa dee suuradiisa ilaahay inta u bedelo waxaa laga dhigayaa waraabo oo kale oo ku dhex jiro wasakh ku dhex jira yaa laga dhigayaa markaasaa naarta lagu tuuraan marka kufrigu dembi aad u xun waaye aayatiinkiisuna uu xun yahay oo walciyaadu billah qofka marka iyo duriyadiisa innaga iyo duriyadeenaba allah ka koriya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man dacaa qofkii u yeeray lisaaxibihi u duceeyey dhe lisaaxibihi saaxibkiisa ugu duceeyey an akhir maalahu wa waladahu ay akir badi ilaahow maalahu maalkiisa iyo wawaladahu caruurtiisa ayib tarjamadaasuu tarjamtay anta marka waa tafsiiriyo waay lianna dacaada ayaa macna alqowl wadato dacaada macna alqowl ay wadataa marka wixii marka macna alqowl leh ayay ka daba dhacdaa anta tafsiiriyada sida badan ay ayay marka macnaheedu uu yahay marka baabun man dacaa lisaaxibihi qofkii saaxibkiisa uu duceeyo an akir ay akir ilaahu badi maalahu wawaladahu qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamta atabudakiyu lminqariyu qala xadaanaa sulayman bnu lmugiira wahuwa alqaysiyu albasriyu hiqat hiqat akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can haabiti wahuwa haabit bnu aslam albunaniyu can anasi qaal dakltu cala nabiy sal l slama yowma nabigaan u galay maalin wamaa huwa ilaa ana wa ummii wamaa huwa xaalkuna ma ahayn shanigu ma ahayn ilaa ana aniga iyo wa ummii hooyaday iyo wa ummu xaraamin ummu xaraam khaalatii habaryartay ummu xaraam bintu milxaan ummu sulaymay la dhalatay id dakala uu soo galay nebiga calaynaa annaga korkeenna wuu soo galay waa noo soo galay faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi alaa usallii bikum miidiin tukadaa miidin tujiyaa wadaaka kaagaasina fii gayri waqti salaatin waqti aan salaad ahaynay ahayd waqti salaad heyrkiis ayaa lagu jiray ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa de awqaati awqaatu nahyi haddaysan ahayn salaad waa la tukan karaa ayib alaa usallii bikum waxaa kaloo laga qaadanayaa de salaada nebiga inuu dadka baraayaa laga yaabaa waa la fiirsanayaa salaaddiisa waa la baranayaa ama in ay tahayba gurigooda inuu u barakoodo inuu saa ugu tukanayo mararka qaar dee nebiga waa laga codsan jiray sida citbaan ibnu malik ba uu yidhi rasuul allow ii kaalay qaala rajulu min alqowm nin dadkii ka mid ahbaa wuxuu yidhi fa ayna jacala anasan minhu marka dadkii thaabit xartiisii dadkii meesha joogay nin ka mid ah wuxuu yidhi fa ayna jacala anasan anas xaggeebuu yeelay minhu isaga oo xaggiisa iskaga yeelay yacni meeshuu taagan yahay anas xaggeebuu ka dhigay nebiga xagguu ka istaagay anas faqaala uu yidhi jacalahu can yamiinihi midigtiisuu ka yeelay uma sallaa binaa waana tujiyey kadibna marka halkaa waxaa laga qaadanayaa haddii nin raga iyo hal nin oo kaleo raga ay jiraan waa midigtiisuu ka safana imaamka midigtiisa ayib naagna iyadu hal ha ahaato ama laba ha ahaato ama wax ka badan gadaal iyada gadaalay safanaysaa haweenku ay safanaya riwaayo kale waxaa jirta de anas iyo wiil yaro agoona inay isla safteen ou yidhi walcajuuzu min waraaina riwaayada saxeixa ku suganaa jirto marka haddii laba qofood ay noqdaan gadaalaysa safku waxay iyaga marka imaamkay ka gadaal maraayeen ayib meeshaas marka de waa uun hadallo badanaa ku jiraan halka qof a safka keligiis ku tukanayo iyada iyadoo safou xiriiriyo iyo haysto hadduu keligii saf gadaal kaga tukado culammada in badan oo kamida ah waxay leeyiin salaaddu waa soo celina xadiidu waabisata bni macbad wuxuu leeyahay laa salaata limunfaridin sallaa waraa'a safi waxdahu ayib shaaficina wuxuu leeyahay salaaddiisa waa ansaxe dhib malaha ma kusoo celinaya wuxuu keenayaa isaga markaa midaan qisadan walcajuusu min waraainaa hal iyadoo abay ah keligeed saf ku jirtay qisadii abu bakr u keenaa haddana zaadaka allahu xirsan walaa tacud safka gadaashiisuu ka soo rukuucay qayb salaadiisii ka mida keligiisuu saf ahay markaas uu soo galay nusuustaas ayib imaam axmed isaguna wuxuu leeyahay ilmaha yar yarka xataa saf ma loo tirinayo cunuga yarkan qaangaarka aan ahayn ma la xisaabayo haddaba cunug qaangaara aan ahayn oo yar la safato kaliga ayaa tahay isaga xisaab maleh ayb meesha marka xadiidkan walyatiimu min waraa dhahayo anas iyo agoonkia isla saftay salaad sunno waayuu leeyahay isaga salaadaas faradka ma la ogola marka iyada lafteedana marka xadiidkaa diidaya faqaalat ummii marka wuxuu yidhi jacalahu can yamiinihi uma salaa bina waana tujiyey uma dacaa lanaa ilaahay buu noo bariyey ahla albeyti yacni qoyska ahl albeyti yacni qoyskeena gaar ahaan ayb taksiis iyo oo kale la ysaga nasbin karaa ahl albeyti yacni naxnu macshara ahli lbeyt annaga haddaan nahay ahlu beytki bikuli khayrin buu noogu duceeyey min khayri dunya walaakhira khayr addunya khayr aakhira faqaalat umii hooyaday waxay tihi yaa rasuula allah huweydimuka midkan kuu adeega adeegahaagaan yar udcu llaaha lahu ilaahay u tuub oo anas fadacaa lii waa ii allow ii baryey bikulli khayrin khayr dhammaantiis kaana fii aakhiri ducaa'ihi ducadiisa aakhirkeeda waxaa ku jirta an qaala inuu yidhi allaahuma aktir maalahu wa waladahu ilaahu maalkiisa badi ilmihiisa badi wabaarik lahu una barakay ayb waana sidaas waa loo barakeeyey xadiidka muslimaa wariyey can طariiqi hashim bn اlqasim bn sulayman uma kadib isnaadka ayb can ariiqi hashim bn eh, eh, alqasim can sulayman biاlisnaad اlmadkuur baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alwaalidaatu haweenka wax dhalay hooyooyinku raxiimaatun weeyaan kuwa naxariis badan yani kuwa wax haweenka yani hooyada wax dhashay waa kuwa aada u naxariis badan qala xadaثna mslim bnu ibrahim wahuwa alfarahidiyu qala xadaثna bnu fadala waa mubaarak ibnu fadala qala xadaثna bakr bnu cabd illahi اlmuzaniy can anas bni maliki qaala jaءat imraأaة ilaa caaishata naag baa caaisha u timid radia allahu canha faacdathaa caaishatu caaisha waxay siisay halaaثa tamaraatin saddex timir naag baa timid tuugsanaysa saddex timiray siisay faacطat kula sabi ayb naagta marka naag laba saddex timir bay siisay laba gabdhood bay wadatay dabcan faacdat kula sabiyin cunug kastoo ay wadatay lahaa iyada u sugnaaday tamratan bay siisay wa amsakat linafsihaa tamratan iyadiina nafsadeedii bay hal timir u haysatay yacnii iyadaa isugu tala gashay fa akala sibyaanu ilmihii way cuneena tamratayni labadii timir wanadara ilaa ummihimaa wa nadaraa ilaa ummihimaa hooyadooday fiiriyeen facamadat ila tamrati timirtii bay u qasaday fashaqathaa waa kala goysay fa faacdat kula sabiyin nisfa tamratin cunug kastaa nus timir bay siisay <coughs> fa jaa nabiyu sal alla l slam nabigaa yimid fa faahbarathu caaishatu caaisha qisadii ay aragtay uga sheekaysa fa qaala wuxuu yidhi wamaa yucjibuki min daliki muxuu kaa cajab gelinayaa kaagaas laqad raximaha allaahu ilaahay waa u naxariistay biraxmatihaa sabiya <coughs> biraxmatihaa naxariisteeda ugu naxariistay sabiyayhaa ay u naxariisatay maxay kaa cajab gelinaya maxaad ula yaabay arrintaa ilaahay naagtaa waa u naxariistay wuxuuna ugu naxariistay labadaas cunug naxariista ay u naxariisatay marka de waalidku ilmihiisa naxariista u naxariisanayo waa lagu ajarseena ayb waa lagu ajarsiinayaa haddana gaar ahaan haddana tarjamada waxuu ka dhigay alwaalidaatu raxiimaat aabbaha iyo hooyada haddana isku sii mid maaha hooyadaa sii naxariis badan iyadii intay wax cuni lahayd waa ka tegaysaa ilmahaasay siinaysaa ilaahay baana marka ugu talagalay ilmaha si uu u koro qalbigeeda u geliyey waxaa laga qaadanaya marka qofka wixii uu arkay qof caalima inuu uga sheekeeyo maalan si uu cilmi uga faa-iida waxaasi waxaasaan arkay markaa cilmi buu ka keenaa ninka caalimka xadiidkii buu sheegayaa aayad qur-aan siiradii salafka oo kale wax ka sheegaa waa laga faa markaas ayb ayb laqad raximaha allaahu ilaahay waa u naxariistay biraxmatihaa iyada naxariisashadeeda sabiyeyhaa ay u naxariisatay labadeeda sabi marka sabiyeyhaa de waa macmuul oo biraxmatihaadaasa ah marka yaa masdar ah udiifa ilaa faacilihi sabiyeyhaana marka waa mafcuulkeeda baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qublat sibyaan ama baabu qublati sibyaani ilmaha yaryarka dhunkashadooda wuxuu kusoo arooray caddayntiisii buu u baab yahay qaala xadahanaa moxamed bnu yuusuf meeshaa marka kutubaha qaar waxay dhigayaan cumar bnu yuusuf ma jiro raawi cumar bnu yuusuf la yidhaha oo sufyaan ka wariye ma jiro meeshaas marka waa tasxiif sida saxdaana waa moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi makduudka moxamed bnu yuusuf oo qoraa asalka ah labada matbuuc ee qadiimka ee adabca alxajariya iyo midda kale iyadana yani dabca turkiya alqadiimana cumar bnu yuusufkaasaa ku dhacay marka cumar ibnu yuusufkaas marka waa tasxiif qadiima isaga laftigiisa meeshaa marka waa maxamed ibnu yuusuf ruwaadana kamaba mid ahaba nin la yidhaha cumar bnu yuusuf oo bukhaari sheekh u ah sufyaanna ka warinayo qaala xadaanaa sufyaan wa huwa sufyaan bnu saciid bni masruuq athawriyu can hishaamin wahuwa hishaam bnu curwata can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat jaءa acraabiyun ila nabiyi sal l slam nin reebaadiyaa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi atuqabiluuna sibyaanakum ilmihiina idinka ma dhunkataan famaa nuqabiluhum annaga ma dhunkaneh faqaala nabiyu sal l slam nebigu waxau yidhi aw amliku laka makuu hanan karaa miyaan kuu helayaa maxaan ku heli karaa an nazaca allaahu inuu alle yacni siibay min qalbika qalbigaaga uu ka siibay araxmata naxariista yacni idaa nazaca allaahu min qalbika araxma ilaahay haddii uu qalbigaaga raxmada ka siibay ani maxaan kuu qaban karayo xadiidkan marka bi hada sanad ayuu bukhaari kitaabu ladab min saxiixihi ugu soo saaray moxamed ibnu yuusuf uuna yidhi marka marka xadiidkan saxiixulbukhaarigana waa ku jira halkaanna waa ku jiraan bi hada sanad weliba ugu jiraan meeshaa marka ad waxaa laga qaadanaya dhunkashada ilmaha la dhunkadaa inay tahay naxariis ayb cunuga yarka dhunkashada la dhunkanayo waa naxariis naxariistaasna de marka qofka ilaahay qalbigiisa naxariis geliye ayaa laga helaa qofka kalena marka ma leh acraabtuna reer baadiyuhuna dad iska qallafsanay isaga badan yihiin odayaalka soomaalida laftoodana waa ku badan tahay taasoo kale maalinkii o dhan soo u maqan yahay guriga markuu soo gala waxaa laga yaabaa cunuga yarka inuu kusoo ordo aabihiis isaguna inuu yidhaha war orod naga tag najaastaada naga fogay wax kale ma garanayo wuxuu garanaa un waxaas ilmahan haddaan najaas lagu ogeyn dharkooda iyo axwaashoodu cala dahaarati waay marka isagii marka ilmihii inuu ka fogaado isagii ilmihii xiriir aynan yeelanin qallafsanaantaa keenaysa qaala xadahanaa abulyamaan reer baadiyenimaduna maahan qofka inuu baadiye un ku nool yahay maahane qofkii xataa isagoo magaaladii jooga mararka qaar dhaqan baadiya ka qaalib noqon kara magaalada lafteeda marka magaalada jooggeeda waxama sameynaya dadka ula dhaqmaayaba hadday yihiin acraab jufaad ah isagana dabcigooda unbau keenan hadda naga taasaaba naga qaalib noqotayba wuxuu yidhi marka awaamliku laka makuu hananayaa an nazaca allahu ilaahay inuu yani yani maxaan kuu heli karaa inuu alla siibay min qalbika qalbigaaga uu ka siibay alraxmata naxariista uu ka siibay yani taa inay jirto maaan hadday jirto maxaan kuu heli karaa aan kuu hanan karaa qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun marka qofkaa cunuga yarkaa dhunkanaya hadduu doono ajnebi buu noqon karaa qof aan hadda cunugaa inuu maxram u yahay shardi maaha xataa qof kale aan maxram u ahayn oo naxariis ilmo u hayo darteed iyo dhib ma lahan ayb de haddaan dadka de waqtiga waxaa laga hadlayaa cudurkan hadda dadka cudu zamankan cudurada hadda jiro ma jiri jirin markii horey culimmadu ka hadlayeen hadda marka dad waxaa jira ilmaha yaryarkaa un inay u tagaan iska jecel caaday iska noqotay qaab daran waxaasoo kale marka ay jiraan dabcan waa waa in la iska ilaalisho marka ayb meelaha qaarkood qofka haddii la arkaa soo cunug yar dhunkanaayo iyo waxaa laga yaabaa in la yihaaha dacwo loo qabsado qaala waa cudur ayaga ku batay waay gaaladaas ku batay waay ilaahay naga koriyey qaala xadahanaa abulyamaan wahuwa alxakm bnu naafic albahraaniyu qala akhbaranaa shucayb huwa bnu abi xamzata can الzuhriyi qaala xadaanaa abu salamata bnu cabdiraxmaan abu salamata bnu abu salamata bnu cabdiraxmaan bni cawf ana abaa hurayrata qaala qabala rasuulu llahi sal ly slam nebiga waxuu dhunkaday xasana bna caliyin ayuu dhunkaday wacindahu laqracu bnu xaabis iyadoo uu la joogo atamiimi ninkan aqracu bnu xaabis waxaa la dhihi jiray alaxmaqu lmuaac nin oday oo ciddiisa oday oo deeco laga dambeeyo ahaa alaxmaqu lmutaaca la dhihi jiray marka mararka qaar qof iska qallafsan oo eber oo ummad qabiil dhan iska hogaa iska hogaansadaa jiraan oo hadduu hadal dhaho ay ka dambeeyaan bes aqracu ibnu xaabis atamimina jaalisun ou fadhiyo faqaala alaqracu aqrac waxau yidhi ina lii casharatan toban ayaan leeyahay min alwaladi oo ilmo ah maa qabaltu minhum axadan midkoodna weligay ma dhunkanin maa qabaltu minhum ma dhunkanin axadan mid iyaga ka mida nadara ilayhi rasuulu llahi sal ll ly slam nabiga waa eegay uma qaala wuxuu yidhi man laa yarxamu laa yurxamu man laa yarxamu qofka aan naxariisanaynin laa yurxamu looma naxariisanayo isagana ayb aljazaau min jinsi alcamal man laa yarxamu laa yurxamu sidaas waa la waa laga dhigay man laa yarxam laa yurxamna waa laga dhigay shardiya mantaas ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan adabu lwaalidi wa birihi liwaladihi waalidka aadaabtiisa iyo ubaarinimo falkiisa liwaladihi ilmihiisa ubaarinimo falo hadda waxaa laga hadlayaa waalidku inuu ilmaha ubaarinimo falo asbaabtii ay baari ku noqolaayeen inuu ku dadaalo aadaabtooda inuu ilaaliyo qala xadaثna mxamed bnu cabdاlcaziiz wa huwa abu cabdillaahi almacruufu bbni اlwaasiطiy اlwaasitiy صدوq yhm أخرج xadيiثه الbخاaرiي والتirmidي في الشhmائل والنسائي qala xdثna الوليد بن مسلم وهuو أبوالعباس الqرشي mولاهم ثqة kثير التدليس والتسوية طيب أخرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة عن الوليد بن نمyر بن أوس ninkan مqبول waa مqبول أخرج xadيiثه الbخاaرiي في الأدب المفرد waa riجaaشha kitaabkan marka anahu samica abaahu ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahay abihi numayr bnu aws alashcariyu ayaa la yidhaha hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab fi ladab almufrad watirmidiyu aabihii buu marka maqlay kan wuxuu yidhi kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen alsalaaxu min allah alsalaaxu suubanaanta min allah ilaahay xaggiisay ka ahaatay qofka yacnii inuu wanaagsanaado suubanaado ilaahay xaggiisay ka ahaanaysaa waaladabu aadaabtuna min al aabaa'i aabbayaalka xaggooday ka ahaatay yacni ilmuhu aadaabta wuxuu ka helayaa aabbaha xaggiisa haddii aabbuhu uu aadaab ku dhaqmo wanaag uu ku dhaqmo camalkaas cunugii aadaabuu ka dheefaya ayuu ka helaa ayb xadiidkan marka waxaa ku jira de ninkan alwaliid ibnu muslimkan waxaan ujeedaa alwaliid ibnu numayr isagana marka da maqbuul mutaabaco u baahan yahay xadiidkuna mutaabaca male ma haysta ayb saa darteed baa marka dacfi baa ku sugan cillo labaadna waxay tahay alwaliid bnu muslim baa warinaayo waana mudalis waqad cancana qala xadaanaa mxamed bnu salaam wahuwa albikandiyu qala ahbaranaa cabdulacla bnu cabdilacla alqurashiy waxaa la yihaha cabdulacla bnu cabdilacla asaamiyu lqurashiyu can dawuuda bni abi hindin wa huwa alqushayriyu hiqat mutqin ayb kaana yahimu biakhrة akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim walarbca can caamirin caamirkan marka waa caamir bnu sharaaxiil ashacbi ana nucmaana bna bashiirin xadaahu ana abaahu aabihi indalaqa bihi waa la tegey ilaa rasuuli rasuulillahi sal ll slam rasuulka xaggiisuu la aaday yaxmiluhu isagoo xambaarsan wado fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah inii ushhiduka waxaan ku markhaati gelinayaa anii qad naxaltu nucmaana wiilkayga nucmaan inaan siiyey kada wa kada waxaa waxa addoonayn ahayd waxa la siinayay naxaltu bimacnaa acdaytu fa qaala waxa uu yidhi akulla waladika naxalta ilmahaaga dhammaantood ma siisay qaala laa buu yidhi maya qaala nebigu sal ll ly slam marka wuxuu yidhi ashhid hayrii orodoo heyrkay markhaati geli marka faashhid hayriidan ma waxaa laga qaadanayaa haddii heyrkay waa kuu markhaati furi karaa waana bannaan tahay maa laga wadaa maya waa waa waxaa ku jira tahdiid war waxaan aniga igala tag qof kale la aad haddaa rabto macnaha marka waa fiican yihiin maaha isagaana sheegi doona uma qaala alaysa yasuruka miyaynan ku farax gelinaynin an yakunuu inay ahaadaan fi lbiri baarinimada sawaan jin baarinimada inay ku sinaadaanoo kulli baari kuu noqdaan miyaynan ku farxad gelinaynin qaala balaa inaynay farxad gelinaynin iska daayo way farxad gelinayn qaala nebigu markaa wuxuu yidhi falaa idan haddaba falaa maya idan hadday sidaa tahay saa ku farxad gelinayso maya marka sidaa ha yeeli qaala abu cabdillaahi albukhaariyu laysa ashahaadatu min annabiyi sal ll ly slama ruksatan shahaadadaa nebigu uu xadiidka ku sheega ruksa ma ah de arrintan marka ma bannaan tahay karaaha miya amase waa taxriim karaahatu taxriim miya amase waa karaahatu tanziih culummada marka waa isku waa waa waa isku khilaafsan yihiin bacd il waxay leeyihiin waa karaaho Eh, ninku maalkiisu hadduu ilmaha mid kamida siiyo wax dhiba ma lahan cadiyadaas iyo siismadaasna sax waay cunugaasna waa ku milkin karaa xadiidkanna waa waa min baabi aladab ayuu u yimid soo ma arkaysid inuu yidhi ma jeceshaha inay baari kuu noqdaan ilmahaaga hadday xaaraan tahay xaaraan waayaa la dhihi lahaa kahiir min alculamaana xaaraan waayay leeyihiin waxayna u daliishanayaan Eh, fainii laa ashhadu calaa jawrin fainii laa ashhadu calaa jawrin jawrku ma banaan yahay marka jawrku ma banaana meeshaasay ka qabanayaan masale ba fiqina waa ku dhisan tahay dabcan ayb ilmaha waxa la siinayo lafteedana isku mid maaha ilmaha haddii maalan shaygan odagu ou bixinaayo ama hooyadu ay dhiibayso haddii cunug kamida ilmuhu ou baahi gaara u qabo kuwa kalena baahidaasba aynan qabin waxaa la leeyahay dhammaantood hala wada siiyo ma suuragal ma noqon karto maalan ilmihii mid kamida waaba jiis wuxuu u baahan yahay gaarigan eh, dadka eh, yacni eh, mucawaqiinta lagu riixo ayuu u baahan yahay waxaa laleeyahay kulligood ha loo gada baabuurkaas de kuwan kale maaba ka kaaftoomaan banaan dadka qaar baan ufahmay aada ufahmaynin wuxuu dhamaan marka waa iska caam yeelayn haddii baahi marka ay jirto gaar ah baahidaas gaarkaasi gaaraa ah loola dhaqmaa marka ayb haddii mid marka jiro darteed kabid uu u baahan yahay oo kale waa la kabaa kaas kuwa kalena ma qaadanayo leanna ayagu u baahnaba oo baahidii marka ma imaanayso midaa weyn waxbarashow gaaray kuwii kalena waa yaryar yihiin waxaa la leeyahay marka kuwaas intay ka weynaadaan waxbarasho ka gaaraan hal mar kulligoodaa laga wada simaa mayma la dhahaysa waxyaabahaas o dhan marka waa ka hadlayaan culimada waa ka hadlaan ibnu xajarna sharx dheer uu ka bixiyey xadiidkan kitaabu lhiba min saxiix lbukhaari baabu ayb xadiidka marka tarjamada xadiidkuna mudaabaqadoodu waa waa daahir lianna aabbuhu haddii uunan ka fogaanin arrintan yacni haddii uu ilmuhu cadaalad u sameeyo aabuhu waa u baarinimo falay ayb aadaab fiicanna waa ka baranaya ayb baabu biri labi liwaladihi aabbaha baarinimadiisa ilmihiisa oo u baari noqdo ayb xadiid kalea weliba jiro camr bnu saciid uu warinayo nabiga sal ly slam uu yidhi maa naxala waalidu waladahu min nuxlatin afdala min adabin xasan waalid ilmihiisa ma siiyo siismo wax uu siiyo oo ka fadli badan aadaab yani aabbuhu waxa ilmihiisa uu siinayo aadaabtaa ugu fadli badan aabbaha hadduuna lacag ku siinin waxba ku siinin laakiin aadaab uu kuu yeelay wax weyn ku siiye leanna aad aadaabtaa waxaa lagu kasbanaaba wax badan dhaqankii dhaqanay u noqonaysaa waxba ku helayaa maalow ku kasban karaa sharafou ku kasban karaa wamaa ila dalika baabu biri labi liwaladihi qaala xadaanaa bnu mahlad wahuwa khaalid bnu maldin makhladin اlqatawaaniyu saduuqun yatashayacu walahu afraad akhraja xadiidahu albuhaariyu wa muslim wa abu dawuud fi musnadi malik watirmidiyi wاnasaa'i wabnu maaja ninkan marka waa ninka ku jiro xadiidkan oo man cadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi keligiisaa warinaya lahu afraadna waa la yihi keligiisaana la gooni noqo meeshuu dahabi marka yidhi lowlaa lowlaa haybatu saxiixi lacudda hada min manaakiiri khaalid haddii aynan jiri lahayn cabsi laga cabsanayo saxiixulbukhaariga xadiidkan waxaa lagu tirin lahaa min munkaraati ama min mufradaati khaalid waana laga tegi lahaa laakiin haybatu saxiixaa jirta saxiixulbukhaariga waa laga cabsanaa wax ku jiro lama taaba karaan can ciisa bni yunus wahuwa ciisa bnu yunusa bni abi isxaaq asabiiciyu can lwasaafiyu can lwasaafiyi ninkan marka wasaafigan marka waxaa la yidhaha sidaanuu ku yimaadaa wa huwa daciifun isaga dartiisa una xadiidku daciif ku yahy waxaa la yihahdaa cubaydullaahi bn اlwaliid alwasaafiyu abu ismaaciil alkuufiyu alcijliyu daciifun akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladab اlmufrad wtirmidiyu wbnu maaja can muxaarib bni dihaarin can ibni cumara qaala inamaa samaahum allahu alla wuxuu ku magacaabay abraaran baariyaal liannahum maxaa yeelay baru laabaa'a aabbayaalkii bay u baarinimo faleen u noqdeen walabnaa'a iyo wiilashi ilmihi n baariyaal baa lagu magacaabay maxaa dhacay iyaga waalidkooday baariyaal u noqdeen ilmahoodana baariyaale marka baarinimada taamka ee dhammayska tiran waxay tahay qofku inuu waalidkiis baari u noqdo ilmihiisana baari u ahaado kamaa ana liwaalidika calayka xaqan kamaa sidii ana liwaalidika adiga waalidkaaga calayka korkaaga xaqan xaq uu ugu sugan yahay kadalika sidaadaasoo kale liwaladika cunugaagana calayka korkaaga xaqun baa ugu sugan ilmahaaga adiga xaqay kugu leeyahay sida adiga iyaga sida iyaga xaq loogu leeyahay adigana xaqaa lagugu leeyahay xadiidkan marka waa daciif eh, oo ninkaa wasaafigaas ayaa ku jira cubaydullahi ibnu lwaliid waana daciif isagaana la gooni noqday xadiidkana meelka eh, bukhaari unbaa adabulmufradka ku warinaya bes ayib de laakiin nusuus badan baaba daliil u ahoo ay ka mid tahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara cali bnu abi aalib wuxuu yidhi callimuuhum waadibuuhum wax bara ilmaha edbiya aadaab u yeela waxna bara baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man laa yarxamu laa yurxamu qofkaan naxariisanin looma naxariisanayo qala xadaثna mxamed bn اlcalaa qala xadaثna mucaawiyat bnu hishaam wa huwa saduq lahu awhaam mucaawiyat bnu hishaam alqasaar can shaybana wahuwa shaybaan bnu cabdالraxman annaxwiyu marka naxwiyu marka la leeyahay maaha inuu naxwada loo nisbeynayo mansuub ilaa naxwata baطn min alasdi qolo reer asdi oo naxwa la dhihi jiray ayaa ninkan loo nisbeyna ayb akraja xadiidahu asxaabu lkutub asita wahuwa hiqat can firaasin wahuwa firaasu bnu yaxya alhamdaniyu abu yaxya almuktib abu yaxya almuktib muktib yaa la dhahaa marka almuktib waxaa la yidhaha macalinka dugsiga dhiga ilmaha macalinka u dhigo qur-aanka muktib la yidhaha almuktib ayb saduqu rubamaa wahm akraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can caiyata wahuwa caiyatu bnu sacdi alcawfiyu saduqun yukhdiu kahiira wakana shiiciya mudalisa akraja xadiidahu albukhariyu fi ladab اlmufrad waabu dawuud watirmidiy wbnu maaja can abi saciidin tadliiskiisa waxaa ka mida ah weliba aadka u xun caiyata alcawfi can abi saciid abi saciidka abi saciidin alkhudriyaa la moodaa mararka qaar ninka kan hadda maaha waxaan ka hadlay mararka qaar marka wuxuu warinaya u leeyahay cadiyata can abi saciid abi saciidkaasna waa moxamed ibnu saa'ib alkalbi oo daciifka ah kunyadiisaon loo aqoonin oo kale ku sheegaa si loogu maleeya abu saciidin alkhudri tadliisu shuyuukhuu sameynaa marka waa khatar waa ninka ku jira xadiidkan allahuma inii as'aluka bixaqi saa'iliina ninka ku jira laakiin tafsiirka aada ugu badan yahay caiya can abi saciid iyo caiyat alcawfi can abi saciid marka ninkaa uu tafsiirka ka warinayana kalbi waay abu saciid ilqudri maaha can caiyata aadowna tafsiirka dabcan u yaqaanay can caiyata can abi saciidi can الnabiy sal l slama qaal man laa yarxamu laa yurxamu ayb axaadiidta soo socotou saxiix ku noqona marka qala xadaثna mxamed bnu slaam qala akhbarana abu mucaawiya can اlacmash can zayd bni wahbin wa abi dabyaan abu dabyaan magaciisa xusein bnu jundub ayaa la yihaahdaa hiqat akhraja xadiiثhu asxaabu اlkutub الsita can jariir bni cabdillaahi qaala qala rasuulu lahi sal ly slam laa yarxamu اllahu man laa yarxamu الnaasa ilaahay u naxariisan maayo qofkaan dadka u naxariisanin marka naxariista dadka loo naxariista aaday u fiican tahay qaala xadaثna cabdatu saasaa aniga ii dhigan xadaanaa cabdatu waxaadna moodaya inuu yahay cabdatu waxa dhahaya bukhaari mana ahan sax bukhaari cabdatu ma dhahayo leanna cabdatu bnu sulaymaan waa min shuyuuqi shuyuuqi lbukhaari marka wa can cabdata wa cabdata ah, ninkay ugu taallo haska dhaafo ninkay xadaanaa ugu taallana wa cabdata ha ku dhigto wa can cabdata can abi khaalid ayuu dhigay badanaa nusaq ah abi khaalidaa taallo abi khaalidna ma jiro waxaa ka maqan ismaaciil bnu abi khaalid abu khaalidkan marka waa ismaaciil bnu abi khaalid alqaari can <coughs> qaysin wahuwa qays bnu abi xaazim can jariir bn cabd qaala marka abi khaalidkan madbuucaadkii hore o dhan saasay dhigaayaan hataa kuwii hore ibnu abi khaalidna makduudkaa dhigaayo makhduudka wuxuu dhigaya ibnu abi khaalid saasaana saxa ah. ibnu abi khaalidna waa ismaaciil bnu abi khaalid can qaysin can jariir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu lah sal l slam man laa yarxamu nnaasa laa yarxamuhu llaahu naxariistaas marka annaka hadda aawe ma leh masaajidkan khayrka loo soo aada haddaad albaabkaas istaagto marka la soo gelaayo oo dadka saas u feeriso naxariis inaynan jirin waa arkeen kii waa yeela iyo ninkii xoogaa dhacdhacaya iyo dhinaca nin walba isaga riixa isaa gelaya waa albaabkaas bis waayo nin walbana u geli uu geli doono qofka inuu gacanta garabka qabto albaabkii ka geliyo ama ay usugaan ma leh waa isdardarayaan naxariis marka ma leh maaha maahay soomaalida usuubsadeen marka maskiin ama jalla fuula lehay dheheen waa lumi iyo shar waay ogow waxaasna ya ha miska la fuula jamaan erina ha sidaasay dhahayaan marka waa qaabdaro waxyaabahaas o dhan marka waxay ka tarjumeen naxariistu inay aada usii baaba marka naxariistu inta ay dadku isku naxariistaanaana dad loo naxariisanaa ilaahay u naxariisana bahaa-imtana sidoo kale waa iyaga laftooda in loo naxariisto xayawaanka xayawaankiina waa nagu ag dulman yahay dameerka sida loo raraayo iyo uu keeni doonaa axaadiisteeda xoolaha sida loo tumaayo iyo eyga laftiisa sida loo dhibaayo iyo waxyaabahaas oo dhan marka waa naxariis ma aya qaala wacan cabdata axaadiidtan dhammaan marka moxamed ibnu salaama laga wada oo ka wada maqlay wacan hal majlis inuu uga maqlaa laga yaabaa sidaas oo wacan wacan u dhahay wacan cabdata can hishaamin can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat ata nabiya sal l slama naasun nebiga dad baa u yimaadeen min alacraabi faqaala lahu rajulu minhum nin iyaga ka mid ah wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah atuqabiluuna sibyaan ilmaha yaryar ma dhunkataan fa wallahi ma nuqabiluhum ilaahan ku dhaartay anna kama dhunkano faqaala rasuulu lah sal l slam awa amliku in kaana allahu caza wajalla nazaca min qalbika raxmata miyaan kuu hanan karaa in kaana allahu allah hadduu ahaaday caza wajalla nazaca inuu siibay min qalbika qalbigaaga araxmata uu ka siibay qala xadaanaa abu nucmaan wahuwa moxamed bnu lfadl asaduusiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zaydi can caasimi can abi cuhmaan cuثmaan annahdi wa ana cumara radia allahu canhu <coughs> istacmala rajula nin ayuu shaqaale ka dhigay faqaala alcaamilu ninkii shaqaalaha wuxuu yidhi ina lii kada wa kada min alwalad intaas iyo ilmaan leeyahay maa qabaltu waaxida minhum mid iyaga kamida weligay ma dhunkanin fazacama cumaru cumar wuxuu sheegay ow qaala cumaru ama wuxuu yidhi cumar ina allaha caza wajala alle laa yarxamu man u naxariisanayo min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay ilaa abarahum kan ugu baarinimo badan oo ugu ixsaan badan maahane cid kale ilaahay unaxariisan maayo yacni kaa unba u naxariisana oo naxariista alla helaayo naxariista alla waa caam laakiin kaas ayaa heli og ayb xadiidkanna eh, isnaadkiisu waa xasan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed